bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin amaa bacdu <clears throat> waxaan soo inaynu ku dhex jirnay kitaabkii masaa'il ljaahiliya lilimaami alcallaama moxamed ibni cabdilwahaab atamiimiyi raximah llahu tacaala masalada sagaalaad ayaan dhammaynay oo noogu soo dambeysay taasoo ahayd in ay ku daydaan bifasaqati alculamaai walcubaad aliqtidaau bifasaqati alculamaai walcubaad marka inaan lagu kadsoomin qof kastaa diinta waa yaqaanaa iyo saas weeyaan inaan lagu kadsoomin ama hebel waa caabid oo cibaadadiisa aada iyo aada u heer sareyso oo inaan lagu kadsoomin maxaa yeelay khawaarijtu cibaado aada u fara badan baa laga sheegay inay soon badnaayeen inay salaad badnaayeen inay yacnii qur-aan akhris badnaayeen haddana maca daalika fahamkoodii baa aada u xumaayo fahamkii asxaabta ka leexdeen inay muslimiinta gaalaysiiyaan ayay galeen oo muslimiinta dhiigooda ay xalaashadaan maca daalika waxba uma aynan tarin iyagoo sidaasa ah saa la yeelay marka macnaheeduna ma ahan in cibaadada yani aysa waxba taraynin ma aha khawaarij hadday cibaadaysata halaga taga ma ahan macnaheeduna nacam ayb oo cibaadada iyado astaan xun ma ahan laakiin cidda ay ku jirta in la feeriyo waa oo aan lagu kadsoomin ayb marka waxau yihi alcaashiratu masalada tobnaad alistidlaalu calaa buطlaani daliili alistidlaalu calaa buطlaani اddiini biqilati afhaami ahlihi wa cadami xifdihim waxau yihi alistidlaalu masalada tobnaad waxaa weeyaan in la daliishado calaa buطlaani اddiini diinka baatilnimadiisa waxay u daliishanayaan biqilati afhaami ahlihi dadkiisa fahamkooda yaraantooday u daliishanayaan wa cadami xifdihim iyo xifdigooda xifdi la-aantooda oo waxay leeyihiin dadkan aan waxba xifdin karin oon fahamkoodu aanu sarreynin oo fahamkoodu yar yahay diin ay haystaan annagu maba rabnaba geli mayna mana doonaynay dhahayaan ayb ka qowlihim ay yihaahdeen oo kale weeyaan baadi arayi baadiya ara'yi maa naraaka ilaa basharan milana omaa naraaka tabacaka ila aladiina hum araadiluna baadiya ra'yi dadka aan ra'yiga lahaynoo ra'yigooda iyagu aan wax ka fiirsi iyo aqoon iyo wax aan lahayn oo faham aan lahayn yaa un ninkan raacayo dadka noogu liita iyo kuwa ra-yi gaabta ah oo ra-yigooda uu gaaban yahay ayaa ninkan raaco saa darteed annaga ma raacaynay leeyihin wamaa naraa lakum calayna min fadlin bal nadunukum kaadibiin ayb marka taasay marka ay uxujaysteen arintaa <clears throat> arrinkaa marka eh, isaga abay uxujaysteen ayb waaya marka wuxuu leeyahay eh, nam masalada tobnaad marka waa masaladaas de shayguna iska laazimi maayo haddii qof yacni fahamkiisu habal haddii laga soo qaado <clears throat> qof fahamkiisu ou aada iyo aada u hooseeyo haddii uu yacni lacala ay dhacday inuu diinkii qaato macnaheedu maaha in yacni diinka uu eh, uu yahay eh, macnaheedu marka maaha inuu diinka uu yahay eh, in baatilnimadiisa marka waa baatil la yidhaahda macnaheedu marka sidaa ma aha nacam marka taa in la garto yay u baahan tahay marka waxa uu yidhi ayb masalada afaraad marka waa masalada iyada nacam iyadoo kale mid la noocana waa kasoo tagnay oo waan kasoo hadalnay oo dadka loo daliishaday oo dadka u deliishaday dad fahamkoodu aad u sarreeyaa galay ayaa yacni xaqan qaadan waayey sidaa darteed annagu ma qaadanayno waxaan soo marnay yacni intaa aynan jaahiliyadu inay sida sidaa ay ka mid ahayd masaa-ishoodii alxaadiyata cashara masalada kow iyo tobnaad alistidlaalu bilqiyaasi alfaasid masaa-il ljaahiliya waxaa ka mid a qiyaas faasida in la daliishado alistidlaalu bilqiyaasi alfaasid qiyaas faasida daliilsiga la daliilsanayaa ka mid a ka qowlihim ay yihaahdeen oo kale in antum ilaa basharun miluna in antum ay ma antum idinku ma tihiin ilaa basharun bashar oo kale unbayaa tihiin bashar baa tihiin basharkaas oo miluna inagoo kale ah unbaa tihiin nacam taa marka in loo daliishado alistidlaalu bilqiyaasi alfaasid qiyaas faasid in la ayb ka qowlihim ay dhaheen in antum ilaa basharun miluna maa antum idinku ma tihiin ilaa basharun bashar unbaa tihiin miluna anaga oo kale ah marka waxba maadaama aydnanna dheerayn idan raaci mayn waxaad wadataan marka waa baail waa qiyaas faasida weeyaan iyagiibaa marka iska qiyaastay markaasay waxay yidhaahdeen marka waxay ka dhaliyeen marka bashar inaan looba waxyoon karin oo aan waxba laga qaadan karin qiyaaska faasidkana waxaa weeyaan macallimkooda ibliis baa ku dhumayba oo waxa uu isaga qiyaas qaatay aadam markii laga abuuray dhoobo ayaa waxa uu yidhi marka axad dhoobo laga abuuray iyo axad laga abuuray dab axadka dabka laga abuuraa fadli badan axad fadli badanna soo ugu sujuudayaa axad uu ka fadli badan yahay taasuu marka amarkii allo dhanba intaasu ku radiyey qiyaaskaa faasidka ayuu marka kala hor yimid taasay marka eh, qiyaaskaa faasidkay la imaan jireen masalada labaiyo tobnaad marka waa isku macnayn doonaayo athaaniyata cashara masalada labaiyo tobnaad waxa uu yidhi lqiyaasi qiyaaskii inkiridiisa asaxiixi saxiixa ahaa qiyaaskii saxiixa ahaa in la inkiro ayb waljaamicu lihaada masaladan yani kan waxaa kulminayo qiyaaska saxeixa iyo wamaa qablahu iyo kii ka horreeye yani kan qiyaaska saxiixa inkiridda ay inkirayaan iyo wamaa qablahu wixii ka horreeyey oo qiyaas faasida ay ku dhegayaan oy qabsanayaan waxaa weeyaan waxa kulminayo cadamu fahmi ljaamici waalfaariqi cadamu fahmi ljaamici cadamu fahmihim fahm la-aantooda aljaamica waxa cilada wax kulmiso iyo walfaariqa iyo shayga faariqa oo yacni kala duwanaanshada aynan kala garanaynin cillada yacni marka faracay asalka ay wada wada kulminayso iyo midda yacni kala duwan faracay asalka ku kala duwan oo aynan garanaynin baa yacni keenayso inay qiyaas saxiixana inkiraan mid faasidana ay qaataan taasaa u keenaysa uu leeyahay nacam ayb taasay marka iyagu marka ay la masaa-ishooda taana waa ka mid ahayd nacam marka eh, waxyaabaha marka ay sifaynayaan marka ay qiyaaska faasidka ay ka qaadanayaan waxaa weeyaan inay qiyaasteen iyomaadaama aada bashar annaga nalamida aada tihiin annagaba nalooma waxyoonina see idinka laydinkugu waxyoodo qiyaaskooda faasidka ah ayb oo haddii iyaga loo waxyoon waayey waxay u haystaan marka bashar dhan in loo waxyooda ma aha saas ayay leeyihiin nacam waa qiyaas faasida marka kaas nacam oo ilaahay subxaana wa tacaala dadka dadka uu u waxyoonayo isagaa yaqaano waxa ku jiro inuu u waxyoodo yani ay keenaysaa nacam ayb oo allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaas isagaa marka allah subxaana wa tacaala isagaa marka sidaa ku dooranaya nacam ayb qiyaaska saxiixa oo ay inkirayaanna marka waxa ay tahay in bashar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u waxyooday waa qiyaas saxiixa weeyaan nacam diidayaan marka nacam ayb marka waxa labadan kulminaya labadan baab kulmiyaana waxaa weeyaan waxaynan fahmin aljaamic walfaariq qiyaaska marka la joogana qiyaaskooda waa baab usuuli ah weeyaan marka la joogo de asal iyo farac iyo wuxuu ka koobmaa iyo cillo iyo xugun buu ka koobmaa asalka waa waxa shayga asalka ee laga qiyaas qaadanayo faracna waa kan qiyaasta loo doonayo labadooda marka waxaa la rabaa cila jaamica inay jirto hadday ciladu marka jaamicad tahay qiyaasku saxiixuu noqonaya wixii kalena shuruudihiisii doobidiisii kalena la helo hadday laakiin ciladu aynan cilla jaamica aanay jirin oo faariq muctabara uu jiro faariq muctabaray yidhaahdaan haddii uu jiro oo asalkay faraca ku kala duwan yihiin qiyaasku faasid weeyaan marka wixii dhammaabaa nimankan marka iskaga dhexyaacsan ayb kutub usuul baana markaa halkaasoo kale loogu tilmaama nacam walidalika qiyaaska yani caqligooda inuu si xun u fakerayo waxaa ku tusaayo nebiga calayhi salaatu wasalaam in loo waxyooday diidayeen in antum ilaa basharun milunaa bay lahaayeen dhinac kale waxay su-aalayaan wuxuuse awoodba u lahaynba oo qur-aanka ilaahi subxaana watacaala waa ka uu yihi markaa waatay fii suurati lisraa waxyaaba fara badan ay weydiiyeen nacam waxyaaba aada iyo aada u tiro badan waa tii ay weydiiyeen oo ay ka mid tahay yacnii dahab inuu ula yimaado in samada uu kitaab uga keeno xag alla uga keena iyo waxyaabahaas oo dhan waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca aw takuna laka janat min nakhiili wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqida asamaaa kama zacamta calayna kisafan aw taأtiya biاllahi wاlmalaa'ikati qabiila aw yakuna laka beyt min zukrufin aw tarqى fi الsamaai walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaba naqra'h markaas nebigu waxau yihi qul subxaana rabbi hal kuntu ilaa basharan rasuula bashar un baan ahaanu ma gaarin taas marka waxa ay ka dalbaayaanna waa wax bashar ounan la imaan karin kii bashar ou la imaan karayna ee alla waa diidayaa nacam marka caqliga aada u foorara caqligooda aada buu u fooraraa naam ayb marka waxyaabahaas o dhan marka qiyaaska marka rususha marka waxay marka fa bayna rusuli calayhim asalaam waxau yihi wasaa'ir innaasi mushaabahatun min jihati albashariya ee rususha iyo basharku meel bay iska shabahaan xagga basharnimada waa iska shabahaan oo taasi waa runo xagga basharnimada way iska shabahaan iyo walawaasimiha daruuriya marka fayasixu xiinaidin qiyaasu rusuli calaa gayrihim fiiha waxyaabahaas marka rususha in basharka kale looga qiyaastaa way banaan tahay wacalayhi qowluhu tacaala qul inama ana basharun milukum aayaddaa saasay ku dureereysaa marka soo ma garanin oo rususha eh, iyo dadka waxyaaba layskaga qiyaas qaadan kara waa jirtaa waxyaabahaasna waxa ay tahay waxyaabaha marka eh, waxa ay tahay eh, xagga waxyaabaha bashariyada ku saabsan cuntada cabidda jirada iyo waxa lamidka ah waa layskaga qiyaas qaadan karaa wabayna rusuli walambiyaai alayhim wabayna arusuli walambiyaai calayhim assalaam wageyrihim min albashari furuuqun kaiira dhinac kalena ambiyada iyo rususha iyo dadka furuuq baa udhexaysa waxyaabana waa ku kala duwan yihiin waxyaaba ay ku kala duwan yihiin waxaa kamid a minha ana allaha tacaala istafaahum cala annaasi birisaalatihi allah doortay oo dadka ka doortay risaalowna ayuu u doortay wabikalaamihi inuu la hadlo wa biwayihi waxyigiisa falaa yuqaasu axadun min annaasi bihi marka axad looga qiyaas qaadan maayo marka rususha min hadihi ljihati marka taa in la kala fahamsan yahay nasoo ma garanin oo waxaa weyaan rususha basharku dhinac waa ka shabahaano lawaasimu lbashariya waa la qabaan basharka intiisa kale cuntada iyo cabidda iyo hurdada iyo nikaaxa iyo waxa lamidka ah dhinacna waa uga duwan yihiin basharka oo waxa ay tahay xagga risaalada loo waxyooday marka qul inamaa ana basharun milukumna xagga horey degaysaa qeybta hore yuuxaa ilayana waxaa weeyaan marka waa qeybtan dambe waxyigii waa uga duwan yihiin dadka intiisa kale marka hadda khuraafiyaa taasoo kale fahamsiin kara naam markaa tiraa nebigu waa bashar hadhihin buu kuleeyay waa dambawday de ma la dambaabin walidaalika nimankii mushrikiin ahaa waxyaabaha qariibka ah ay la imaan jireen waxaa ka mid a ah, waxay dhihi jireen wa qaaluu ma lihada arasuuli iyagma isburinaya fieri wa qaaluu ma lihada arasuuli yakulu acaama wayamshi fi laswaaq waa maxay rasuulkan suuqyada wareegay oo cuntada cunaay maa malag lala soo dejiyo waxyigan ou la imaado soo ma garanin waxyaabahaas marka waxaa weeyaan faariqi iyo jaamici bayna kala garanaynin jaamica waa maxay basharka iyo rususha maxay wadaagaan bashariyada waa wadaagaan faariqana waa maxay waa waxyiga nacam sheekhu marka taas ayuu ka tilmaamay ayb marka wuxuu yihi kamaa laa yasixu qiyaasu gayrihim bihim fii saa'iri khasaa'isihim alatii fusilat fii gayri hada lmawdici faljaahiliyatu marka jaahiliyadu lam yumayizuu bayna alqiyaasi asaxiixi walfaasidi qiyaaskii saxiixa iyo kii faasidka ma aanay kala soocin walaa carafuu ma aanay garanin aljaamica waxa cilada kulmin kulmin karto iyo walal faariqana waxay ku kala duwan yihiin faariqana ma aanay garanin kamaa samicta min qiyaasihim alrusula calaa gayrihim ay uga qiyaas qaateen rususha keyrkood wahaakada atbaacuhum alyowm atbaacdooda maantana waa la mid buu yidhi waman huwa calaa shaakilatihim kuwooda maanta joogaana waa la mid rasuul bay alla rasuul uga qiyaas qaadanayaan xataa hadday doonaan wayna dhacdaay bay tasarufaad kowni abay siinayaan waxaasoo dhan marka waa ka duwan yihin athaalihata cashara masalada saddex iyo tobnaad alguluwu fi lculamaa culimada guluwi lagu sameeyo wasaalixiina ee dadka saalixiinta ah oo guluwi lagu sameeyaa masaa-isha jaahiliyada ka mid ahayd arrintaa iyadoo faahfaahsan casharkii horean kusoo marnay casharkii hore laakiin waxaan ugu soo marnay masalada koowaad baan kusoo marno waxay ahayd sababka shirkiga keeno ayaa wuxuu ahaa alguluwu fi saalixiin taa casharkaa horaan kaga soo hadalnay midanna waxa ay tahay alguluwu fi lculamaa culimada guluwi lagu sameeya iyo saalixiina iyo saalixiinta yaa dhaqan u ah ayb guluwiga saalixiinta culimada lagu sameeya madadka afaadishana waxaa weeyaan waa min awsaci awdiyati lbail cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimi sida uu tankiilka kuleeyahay min awsaci awdiyat lbail alguluw fi lafaadil saasuu yiri naam maxaa yeelay ninka ahlu fadliga ama saalixa ama caalimka ah laba qolaba waa ku dhuntaa way ku baadiyoobaan qolo waxaa weeyaan guluwi bay ku sameynayaan oo daacadiisii intay guluwi ku sameeyaan bay macsi xataa ku adeecayaan qolana jafaa bay ku sameeyaan mar meel ma ku gafay khalaas bis weeyaan naam oo cudurdaar ma laho waxyaabihii loogu cudur daari jiray culimmada uguma cudur daaraan lidalika sheikhu lislaam ibnu taymiya arrintaa wuxuu uga hadlay rafcu lmalaam can ilaimati alaclaam risaaladiisa la yihahdo xaqana waa maxay nabigu ou yimid waa wasat xaqa nabiga ou yimidna waa wasat buu ahaa alguluwu quluwi fi lculamaai lagu sameeyey wasaalixiina lagu sameeyey ka qowlihi ahla lkitaabi ahlu kitaabu laa taqluu fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbinina dhexdiisa walaa taquluu ha dhihinina cala allahi allana korkiisa ha dhihinina ila alxaqa xaq mooyaane wax kala ha sheeginina oo ha dhihinina quluwigu marka waxaa weyaan calaamad buu u yahay walidaalika nabi ciise waatay ku sameeyeen quluwi nabigana caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixulbukhaariga kusugnaa min xadiidi cumar radia allahu canhu waxa uu ahaa laa tutruunii kamaa adrat inasaara bna maryam anigoo igu xadgudbinina say nasaara ibnu maryam ugu xadgudbeen inamaa ana cabdun anigu addoon baan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu sidaa un ku ekaada ninkii yidhi maa shaa allahu wa shita waa kii uu ku yidhi qul maa shaa allah waxdahu sidaa dheh ama maa shaa allahu uma shaa maxamed ajcaltanii lilaahi niddaa ilaahay miyaad aniga ila sintay buu ku yiri nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidoo kale dadkii nabiga ku dhahayay yaa sayidana wabna sayidina waa iyo wixii lamidka ahaa waati uu ku yihi quluu bacda maa taquuluun waxaad dhahaysaan qaar kamida dhaha walaa yastahwiyanakum shayaan shaydaan yownan idin baadiyeynin oo quluwi uusa idinku baadiyeynin adiladaa tirada badan baa marka waxay rabaan dadka qaarkood inay intay sacabka saaraan oo ay marka yidhaahdaan si kastood nebiga u ammaanto ku xadgudbi kartidba nebiga muxuu uleeyahay marka yaan laygu xadgudbin haddaanba lagu xadgudbi karin muxuu uleeyahay yaan laygu xadgudbinna ah, marka mushkila weeyaan marka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam in la ammaanaa way banaan tahay laakiin in lagu xadgudbaa ma banaana marka waa in la kala garto tacdiimka nebigu uu leeyahay iyo saalixiinta ay leeyihiin iyo midda aanay lahayn oo quluwiga noqonayso ayb markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, wuxuu la yimid marka manhajkaasuu la yimid in aan quluwi lagu samaynin culimada iyo dadka ahlulfadliga saalixiinta ah marnaba inaan quluwi lagu sameynin dadka saalixiinta maba jecla iyaga in quluwi lagu sameeya mar walbaa waa ka digi jireen sida nebigaba uga digi jiray calayhi salaatu wasalaam uways qarani oo taabiciinta ugu fadli badnaa sida nebigu sheegay sala allahu alayh ali wasalam eh, nebiguna uu amray cumar hadduu arko inuu dambi dhaaf ilaahi ii weydii uu yidhaahdo markii la bartay markuu cumar yidhi waxaan rabaa inaan warqad kwarqad ma kuu qoraa si ay dadka ku aqoonsadaan waa kii yidhi marka in aan noqdo dadka boor oo aan la garanaynin iska mutawaadiciinta yaan aniga jecelahay buu yidhi iga dhaaf nacam akunu fii khabaraai innaas marka markii la aqoonsaday oo dadku ay ogaadeen oo dhowr qolo ay yiraahdeen noo ducey noo duceyna waa kii iskaga tegayba nacam oo yacni aada arrintaa yani in aada iyo aada u mar walbaa dadka ahlucilmiga cilmiga ahlufadliga ama ahlusalaaxa waa mutawaadiciin dadka kuma qasbaan anigi hala i weyneeyo naam alguluw fi saalixiin marka waa kaasa haddaba marka waxa uu yidhi shaarixa alusi faitikaadu axbaari nnaasi arbaaban yuxalliluuna wayuxarimuun dadka yacnii culimada see quluwi loogu sameeya wax kasta in lagu raaco xalaal inay kaa xarimaan ad ku raacdo xaaraam inay kaa ku xalaaleeyaan oo ah ku raacdo <clears throat> taasi marka waxay keenaysaa waa quluwi waa bal waa cibaado la caabudaya weeyaan sida alla uu yihi itakaduu axbaarahum warhubaanahum arbaaba min duuni illah xadiidkii cadiy bn xaatim ataa-ina wuxuu ahaa markii ay uu yidhi aayaddaa marku maqlay waa kii yidhi rasuulka ilaahi anaguma aanan caabudin markaasuu wuxuu yihi sow intay wax xaaraama idiin xalaaleeyaan suu kuma raaci jirin haa wax xalaala intay idinka xarimaan suu kuma raaci jirin haa tilka cibaadatuhum buu yihi cibaadadooda waa taasaa marka marka in la caabudo culimada marka ma aha soo ma garanin tilka cibaadatuhum ayuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka wou fahmay cadi ibnu xaatim cibaadada wuxuu u haystay isaga marka lama ahayn daacadu inay cibaado tahay laakiin daacada qof la adeecaa fii kulli sagiiratin wa kabiira oo aan meelna loo daacada alle aanay ku xirnayn inay cibaado tama moodeynin markaa nabiga u bayaaniyey sala allahu alayh ali wasalam marka wuxuu yihi faitiqaadu axbaari nnaasi arbaaban yuxalliluuna wayuxarimuuna wayatasarafuuna fi lkown <clears throat> ay koonka ku tasarufaan wayunaadowna la baryo oo loo qeyshado fii dafci durin dhib inuu inay dafciyaan aw jalbi nafcin nafci inay soo jiitaan min jaahiliyati lkitaabiyiin weyaan jaahiliyadii kitaabiyiinta waa uma saraa ilaa gayrihi min jaahiliyati alcarab ayagoo inta kasoo tegay ay wuxuu kusoo faafay carabtii haddana walahum lyawma baqaayaa fii mashaariqi alardi wa buu leey waxa ay leeyihiin dad arintaa weli ay baaqi ku taha jiro oo mashaariq bariga galbeedba joogo tasdiiqan liqowli nabiy sala allahu alayh ali wasalam yani dad ummadan kamida oo ay arrintaa usoo gudubtay ayaa jiro iyadoo marka nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa uo markaa la rumaynayo latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin tabictumuuhu idan guluwiga laga reebay nasaaro iyo yahuud oo ay ku dhaceen ummadeennana waa usoo gudbay nacam dad ummadeenna ka mid a ah ayuu usoo gudbay xadiidkan nabigana waa waa uu tilmaamayaa nacam ayb markaasuu wuxuu yidhi sheekhu xataa naraa haaliba annaasi alyawma mucridiina can illah waxaan aragnaa buu yidhi hadda maanta wuxuu yihi dadka badankood alla waa kasii jeedaan wa can diinihi waa kasii jeedaan diinkiisa alladii irtadaahu oo raalli ka noqday mutawaqiliina fi lbidaci bidacdii bay dadkii dhex galeen taa'ihiina fii awdiyati dalaal waxay yihiin kuwa ku wareersan baadida yani waadiyaalkeeda mucaadiina lilkitaabi wasunna kitaabka iyo sunada ayay kuwa la coleytama ay yihiin waman qaama bihima ayay ciddii isu taagto kitaab iyo sunna iyo ciddii isu taagtay la col yihiin fa asbaxa diinu minhum fii aniinin diinku wuxuu kaga sugan yahay buu yihi wuxuu ahaaday diinka ilaahay xaggooda fii aniinin yani ayuu ka ahaaday diinkii baa oynaya yani say ku samaynayaan sameynayaan wlslaamu fii balaa-in mubiin xasbuna allah wanicma alwakiil saasuu ku tacaliiqiyay marka intan marka da waxa uu sheegaya marka jaahiliya masaa-ishooda guluwigu waa ahaa nebiguna waa la dagaalamayo waa ki yidhi iyaakum alguluwa fi ddiin laakiin de ummaddii guluwiga waa dayin weysay qadiiman wa xadiidanba ummadanna marka waxyaabaha guluwigu wuxuu ka mid yahay xadgudubka waxyaabaha ummadaani ay kaga daydeen umamkii hore nacam marka weligaa guluwi iska ilaali dhinacna ha u yani xadgudub ha u samaynin ayb oo guluwigu meel meel loo ogolyahay maleh xadiidka iyaakum alghuluwa fi ddiin nebigu wuxuu sheegay mar ay dadku dhagaxda tuurayeen oo jamratulcaqaba ay ku tuurayeen ayaa wuxuu qaatay dhagax yar yarbuu qaatay oo mithla xasan khadfi markaasuu wuxuu yidhi kanoo kale tuura iyaakum alghuluwa fi ddiin meeshaas marka dhagax weyn in la tuuro lama ogola saasaa marka shay kasta oo diini ahna xadkii loogu talagalo sharciga ugu talagalay in la gudbiyo aan loo aan loogu talagelin marnaba ammaan ma noqonayo quluwigu marna ammaan ma noqonayo naam sidaa marka in laga digtoonaado athaalithata cashara masalada saddex-iyo tobnaad alguluwu fi lculamaai culimada guluwi lagu sameeyo oo yani daaca mutlaqa la siiyo culimada in la ogaado waa daacadooda waa daaca muqayada waay maxay ku qeydan tahay daacat ullahi wa bay ku qeydan tahay culimadu hadday adeecaan alay rasuul waa la adeecaya waxay alay rasuul ku adeecaan waxaynan ku adeecinna lagu adeeci maayo nacam oo laa daacata limakhluuqin fi macsiyati lkhaaliq soo ma garani marka haddii culimmada marka wax walba oo taxliil eh, yacni oo sharciya la yidhaahdo macsiya waxay doonta ahaato waa lagu adeecaya haddii la dhaho dee sunanuljaahiliya weeyaan taa iyadaa nacam iyo dadka ahlu kitaabka ah dariiqadii ay ku taagnaayeen innaga marka waxaana laga rabaa marka inaan sidaas marka aan ka fogaano aan iska ilaalino nacam haddii marka culimmadii hore la diidayo oo intaasoo nuquul lasoo guurinaayo oy leeyihin idaa saxa alxadiidu fahuwa madhabii xadiidka hadduu ansaxo waa madhabkeyga shaafici uu leeyahay waxay ku ijmaaceen ahlu cilmiga qofkay sunno sun sunnooyinka nebiga u caddaato uma banaana inuu qof warkiis uga tago sunnada nebiga sala allahu alayh waali wasalam haddaan aqwaashaas akrinayno culummada maanta joogtana waa uga owleysan yihiin ayaguna nacam maxaa yeele kuwii cilmiga lahaa qarnigii fadliga badnaa qarnigii fadliga badnaa yacni haddii sidaa la leeyahay oo ay sidaa dhahayaan yaan nala raacin kuwa maanta jooganoo inay sidaa dhahaan hadday dhihi waayaan oo yidhaahdaan anagu daaco mutlaqan leenahay wax allaala waxaan ku dhahno waad adeecaysaa inaad daaco alla iyo rasuul u fiirisana ma aha hadday yidhaahdaan da bay noqonayaan marka culamaa usuul bay noqonayaan de ahlu cilmiguna sidaas ma ahaba ayb marka waxa uu yihi ka qowlihi uu yihi yaa ahla kitaabi ahlu kitaabow laa taqluwa ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina dhexdiisa walaa taquuluu ha dhihinina cala allahi alla ila alxaqa xaq mooyaane wax kale alla korkii haka sheeginina alraabic cashara masalada fariyo tobnaad waxa ay tahay ana kulamaa taqadama mabniyun calaa qaacidatin ana kulamaa shay dhammaantiisoo taqadama soo hormara mabniyun mid lagu dhisay weeyaan calaa qaacidatin qaacido wahiya qaacidadaas waxa ay tahay annafyu waalihbaatu waa diidmo iyo sugid ayay ku dhisan tahay fayatabicuuna alhawaa hawaday raacayaan wa danna danni ayay raacayaan iyo malahooda wayucriduuna waxay ka jeesanayaan oy diidayaan cama aataahum allah wuxuu alla la yimid subxaanahu wa tacaala ayay markaa waxaa weeyaan iyadu ay diidayaan nacam ayb taasay marka ku kacayaan oo ay la imaanayaan nacam ayb taas marka waxuu yihi marka waa waxa ay yaqaanaan oo marka u ah iyagu u ah ayb calaamada u ah ana kula maa taqadama wixii soo hormaray oo dhan mabniyun waxaa lagu dhisay calaa qaacidatin wahiya nafyu walihbaat weyaan qaacidadaasi fayatabicuuna alhawaa hawada ayay raacayaan hawadooday raacayaan wadanna iyo maladooda oo nabiga alayh sala allah subxaana watacaala waa ka yidhi ara man itakada ilaahahu hawaahu maxaa waxa allaala oo nimanka ay diin ka dhigtaan inay hawo tahay buu alla sheegay oo waxa uu yihi walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhudaa walain itabacta ahwaa'ahum bu alla yidhi aayadii kalena uma jacalnaaka calaa shariicati min almri fatabichaa walaa tatabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun marka wax ahwaaa iyo maladooda ayay un raacayaan sidoo kale alla subxaana wa tacaala marar badan uu yidhi in yatabicuuna ila danna wax kale maana malo unbay iska raacayaan malo iyo wamaa tahwa alanfus iyo waxay naftooda ay jeceshahay maxay ka jeesanayaan marka kitaabkii ilaahay bay ka jeesanayaan nacam ayb wayucriduuna waxay ka jeesanayaan marka camaa aataahum llahu wuxuu alla la yimidna way ka jeesanayaan marka arrinkoodana iskusoo duduub waa hawa raacid iyo kitaabka alloo laga jeesto marka ninkii hawadiisa raaco kitaabka allana ka jeesto oo wuxuu alla la yimid calaa lisaani nabiyihi uu kula yimid qofkii ka jeesto waxaa weeyaan masaa'il il jaahiliya u dhex taagan yahay walciyaadu billah waxaasoo dhan walidaalika meesha aan ka bugno oo jiradu ay ka jirtaa waxaa weeyaan waa halkaas hadday noqon lahayd bidco hadday noqon lahayd yani shirki waxaasoo dhan waxay ku dhisan yihiin itibaacu lhawaa iyo wax nafta naftiisu qofku ay jeceshahay amase waxay ku dhisan tahay malo inuu raaco yaqiintii iyo adiladiina uu ka tago alkhamisata cashara masalada shan iyo tobnaad ictidaaruhum ka cudur daarashadooda weeyaan can itibaaci maa shay raacidiisa ay ka cudur daartaan aataahum allahu alla ula yimid maxay uga cudur maxay ku cudur daaranayaanna bicadami lfahmi fahm la-aan annaga waxaan ma fahmaynay leyn meelay u socdaan garan mayno fahm la-aan ka qowlihim ay dhahayaan oo kale quluubunaa gulfun faqaaluu waxay dhaheen quluubuna annaga quluubteenna gulfun waa xiran tahay quluubteenna waa labada tafsiir tafsiir kamida weeyaan tafsiir kale wuxuu leey quluubunaa quluubteenna gulfun weeyaan waa yani waaa waay waa buuxdaa cilmi baaba ka buuxo kaaga ma u baahninba anaga saasay dhahayaan sidaas oo kale iyo qowluhu ay yiraahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu annaga ma fahmayno kahiiran in badanoo mimaa taquul waxa aada leedahay ah bal ma waxay fahmi waayeen miyaana soo waxa ula yimid waa maxa war ilaahay ka cabsada alla keligii caabuda ilaah macbuud kale ma lihidiin alla waa ka idin abuuray iyo shayga kale oo ula yimid muxuu ahaana miisaankan aada dadka ku khiyaanaysaan joojiya ma intaasaa la fahmi waayeen markaasay waxay yidhahdeen yaa shucaybu maa nafqahu kathiira mima taquul faakdabahum ullahu alla marka waa beeniyey wabayana wuxuuna caddeeyey ana dalika kaagaasi wax kale ma bisababi dabci inay tahay daboolid calaa quluubihim quluubtooda la daboolay oo alla quluubtooda uu madoobeeyey ou daboolay nacam wa ana dabca daboolistaas oo quluubtooda dabooleyna muxuu ku yimidna bisababi kufrihim gaalnimadoodaa keentay aayadda akri waqaaluu quluubunaa gulfun bal lacanahum llahu bikufrihim faqaliilan maa yuminuun faqaliilan bal lacanahum allahu ilaahay waa lacnaday naxariistuu ka fogeeyey maxaa dhacay bikufrihim bisababi kufrihim aayaddii kale iyadana saas oo kale ahayd fabimaa naqdihim miihaaqahum wa kufrihim biaayaati illahi wa qatlihim alambiyaa iyo aayadda iyadana yani saasoo kale waxaa iyadana ku jirtay bal abaca allahu calayha bikufrihim bal abaca allahu calayha bikufrihim naam ayb naam waqawlihim quluubunaa ulfun qowlkooda ay leeyihiin yani quluubunaa ulfun ay dhahayaan waxaasoo dhan ambiyadii ay dilayaan iyo kulligeed bal dabaca allahu calayha bikufrihim falaa yu'minuuna ilaa qaliila naam marka sababkana marka qulubtaa la daboolay waxaa sabab u ah bikufrihim kufrigooda sabab u ahaa masaladan marka iyadu waa masalo iyadana sideeda eh, muhimadeeda leh weeyaan inay taa marka ku cudur daartaan oo yidhaahdaan marka anagu ma fahmayna waxan aada sheegaysaan waa wax marka ay yaqaaniin oo alla subxaanahu watacaala sidoo kale eh, fii suurati lbaqarana waqaaluu quluubuna qulfun bal lacanahum allahu bikufrihim faqaliila maa yuminuun ayuu yihi aayada kalena fabima naqdihim miihaaqahum wakufrihim biaayaati illahi waqatlihim alanbiyaaa bigayri xaqin waqowlihim quluubuna gulfun bal tabca allahu calayha bikufrihim falaa yuminuuna ilaa qaliila sidaabay dheheen marka nacam waxay dooneen marka ta hore quluubteenu anagu waa daboolan tahayo waa maanic baa jiro yacni waa quful baa ku jaban oo way daboolan tahay waxba waxaad la timid maba gelayaan hadalkooda dambe iyo qowluhu tacaala alla uu yihi waqaaluu quluubunaa fii akinatin mima tadcuuna ilayhi iyaduna marka waxay rabaan tani inay nebiga quusiyaan bay doonayaano annaga maba ku ajiibi karno oo markaa taa ina e, e, ijaabadooda iyo yani ajiibitaankooda inay yacnii inay nebiga ka quusiyaan isla markaana e, damac dambe aanu ka qabin ayay rabaan markaasay waxay dhaheen annaga dhegaheenna culays baa ku sugan quluubteennana way daboolan tahay nacam haddaba marka eh, labada macno midkay doonayaan bah ka wadaan macno waxa uy annaga ahlu cilmigaan nahay waxa aad sheegaysa uma baahnin midda kalena waa daboolan tahay quluubteenna meelay wax ka galaan ma hayno labadaba marka inay sidaa ay dhahaan ibnu cabaasna tafsiirka hore waa laga wariyaa nacam waxaa sidoo kale suuratu huud alla subxaana watacaala uu ku tilmaamay nabiy shucayb markuu ka hadlayay waxay yidhaahdeen qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul waxaan aad in badan waxaan yani waxaan aada sheegaysa annaga ma fahmayno wax badanoo aada sheegaysid maa nafqahu kathiira mima taquul wax badanoo aada adiga ku qowleyso oo aada sheegaysa annagu garan mayno saasay dhihi jireen marka sidaasay ay dhihi jireen intaanu adilaha marka waxaa weeyaan alla subxaana watacaala iyadana waa ku beeniyey oo marka eh, waxyaabahan oo dhan marka alla subxaana watacaala iyo aayaadkan iyo kuwo kaleba waa uu ku beeniyey sababtana waxa uu sheegay ay wax la fahmi waayeen inay tahay in quluubtooda alla uu daboolay daboolkaasna alla subxaana watacaala kuma dulminine kufrigooda ayaa marka eh, ayaa sabab u ahaa siduu allaba u yidhi wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara rumayn la-aantoodii markii hore ay rumayn waayeen markuu xaqa u yimid iyo beeninta xaqa ay beeniyeen oy radiyeen ayaa waxay keentay in quluubtoodii la daboolo araggoodiina sidaasi la eg oo kale la daboolo nacam ayb marka nin shaacira marka waxau yihi wanajmu wannajmu tastasqiru labsaaru suuratah wadanbu liarfi laa lilnajmi fi sigari waxau yihi xidigu marka la eegayo indhuhu ay eegayaan indhuhu waa yaraystaan oo xidiga wax yaar ba ay u arkayaan indhuhu ay u arkayaan laakiin wadambu liarfi dembigu waxaa weya waa aragaaga weeyaan nacam elaa linajmi xidiga kuma le waxaa dembi kuma laha nacam aduu xidiga waa kaa dheeryahay marka wax yar baad u arkaysaa nacam inuu yaryahay marka indhahaagaa sidaas ah mooyaane xidigu isaga dembi oo la yaraaday m meesha ma yaalla nacam oo isaga waxba kuma laha saa buu yiri ninka isagana shaacirka ahaa ayb abulcalaa ilmacari baa laga sheegaa diiwaankiisi ayaa lagu sheegaa hadda marka anaga waaqicayna haddaan ku dabaqna arrinkan waa jiraan dad badan oo noocaas oo kale ah diinka markii loo sheego waxay leeyin war waxaan wadaadada isku haysato maba fahmaynaba anaga waxaan wadaadada isku hayaan anoo garan mayna mana fahmayna inuu fahmo ma rabo marka isaga laftirkiisiibaa wuxuu mucaaradsan yahay tawxiidkii iyo sunnadii markaasu wuxuu leeyahay marka wuxuu marmarsiyo ka dhiganayaa anigu waxaan ma fahmi karo culimaad tihiin idinka soo heshiiye marka hore saasuu kuleeyahay laakiin haddii sida adduunyadiisaba marka uu rabo inuu tijaaraysto ama uu rabo inuu yani arrin u xeeladaysto caqligii uu isticmaali lahay ma ku baaraayo arintan waxaa laga yaabaa ninkaas inuu nin aada u maskax badan uu yahay oo gar dhib badan inuu xal u keeni karaa dhici karto gar dhib badan oy dadka isku haystaan inuu xal u keeni karaa dhici karto laakiin tan muxuu sidaan u leeyahay ma wuxuu diidayaa inuu fahmo dhan ma rabo maxaa yeele qofku ilaa wuxuu garan karaa ninku dhahayo war alle keliya hala caabudo rabbi baana abuuray isaga aan barino markaan mushkilo ayna haysato mayd wax noo tari maayo rabbibaa aan tala saarano isaga aan u qayshano rabbi aan u gowracno rabbi aan u nadarno ma miyaan la fahmi karin waxa uu sheegayo ma waxaan la fahmi karin mise war ixtifaalkan laba iyo tobanka rabiicul awal bisha rabiicul awal labaiyo tobankeeda la sameynaya iyo dabaaldegan nebiga ma samaynin sidaan uma samaynin nebiga calayhi salatu salaam ma samaynin asxaabtiisa ma samaynin aimada afartaa ma samaynin wadaad kalena waxa uu yihi maya mawliidku waa xaq nbi waxau dhihi karaa marka war warniyo adigu xaq weeyaan mawliidka dhahayo ixtifaalkan waxaad ii sheegtaa niyo anigu waxaad isku haysataan waa ujeedaayo waan fahmi karaa bisha rabiicul awal oo mawliid soomaalida u taqaan markay labaiyo toban gaarto nebigu wax ma dhigi jiray ii sheeg waxaan aada samayso ninku dhihi kara haa ma jiro may buu ku leeyahy nebigu wax ma dhigi jiray hadhow marka waxuu ku leey may laakiin isniintuu soomi jiray igu kaadi baa leeda isniin isniin soonkeed iskuma haysaan ninkan iyo adiga waxaad isku haysaan labayo tobanka rabiicul awal waxaan aada dabaaldegaysaan ii sheeg adigaba dabaaldegan laftirkiisa daliil ma leeyahay kan kalena warniyo adigu maxaad haysataa anu waxaan ku dheganaa nebigaa diinta noo keenay nebigana ma dabaaldegin marka waxaasaan wax la fahmi kara aan ahayn marka waa la fahmi karaa laakiin iyagaa isyeeleelaya dadka <clears throat> soo ma garanin qof baa ilaa dadku waxay ka gaareen hadda arrimahaas dembi inuu dembi yahay laysku waafaqsan yahay ayaad usheegeysa ayaad qof ka celinaysaa markaas wuxuu ku leey war culamada iyadaa ishaysata iga dhaaf marmarsiyo ka dhiganaya waxaan unu maba gara karaba maba fahmi kari marka waxyaabahaas oo kale in layska ilaaliyo weeyaan oo aan mushrikiinta lagu shabihin nacam taa iyada marka midaas halkaa marka uu ku sheegay ayb <clears throat> faakdabahum llahu marka wuxuu yihi alxaadi alkhamisata cashara ictidaaruhum ka cudurdaarashadooda ka cudurdaarashadooda can itibaaci maa shay raacitaankiisa ay ka cudurdaartaan aataahum ullahu alla uu u keenay ee uu ula yimid bicadami alfahmi ay ku cudurdaartaan fahm la-aan ka qowlihim ay dhahaan oo kale quluubunaa gulfun annaga yacnii quluubteennu way daboolan tahay ama cilmi baa ka buuxo meelay ka bannaan tahay ma jirto yaa iyo iyoqo ay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu garan mayno kahiiran in badan mimaa taquulu waxaad sheegaysaa faakdabahum ullaahu alla waa beeniyey wabayana waxa uuna caddeeyey ana daalika kaagaas faham la-aantaasi bisababi dabci inay tahay daboolista alla uu daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkooda uu daboolay darteed inay tahay wa ana dalia o ana dabca daboolistaasna bisababi kufrihim inay tahay gaalnimadooda u keentay wailaa marka hore bani aadamka alla wuxuu ku abuuraa firo xaqa uu ku aqbali karo asaadisata cashara masalada lixiyo tobnaad ictiyaaduhum camaa aataahum allahu micama aataahum micama ataahum min allahi bikutubi sixri ictiyaaduhum weyaan ku bedelashadooda camaa kii xaggiisa ay ku bedeshaan min allaahi alle xaggiisa ka ataahu u yimid min allaahi alle xaggiisa uga yimid bikutubi sixri inay ku bedeshaan sixirka kutubtiisa wixii alla u keenay kitaabka iyo sunnadiiba waxay ku bedelanayaan kutubu sixri kamaa dakara allahu siduu alla u sheegay daalika kaagaas fii qowlihi oo ugu sheegay nabada fariiqu min aladiina uutuu lkitaab walamaa jaaahum rasuulu min cindi illaahi musadiqun limaa macahum markuu u yimid rasuul rumaynayo waxa ayaga ay haysteen towreed rumaynayo markuu u yimid nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey kuwo kamida waxay tuureen kitaaballahi ilaahay kitaabkiisay tuureen waraaa duhuurihim dhabarkoodii ka tuureen kaanahum laa yaclamuun sidii inaynan ogeynba marka maxay sameeyeen maxay ka bedel qaateenna waاtabacuu ma tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaana wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucalimuuna annaasa sixra sixir bay ku bedesheen idan marka jaahiliyada waxa lagu yaqaanay waxaa weeyaan inay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo diinka ay iska bedelaan oo ay ku bedel qaataan markaa ay kusoo bedel qaataan maxay eh, sixir inay kusoo bedeshaan tan oo kalena marka aada iyo aaday ugu badan tahay nimankii la dhihi jiray yahuuddu caaday u ahayd inay sixirka inay kitaabka alla sixir kusoo bedeshaan sidaas in la eg yani nimankii iyaguna mushrikiintana noocaasay ahaayeen oo qolo kastaa nin kaahinay lahaan jirin oo carabta ka mid a walidalika qawluhu tacaala alam tara ila aladiina uutuu nasiiban min alkitaabi yuuminuuna biljibti wالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila iyo aayad iyo aayadaha kale tafaasiirta qaar waxay tilmaamayaan jibtiga iyo daaquudka qolo kasta marka oo carabta kamid a ah inay dawaaqiid ay lahaan jireen iyo kahane iyo kitaab gaabalowayaal oo markay wax rabaan iyaga u faaliyo inay lahaan jireen marka nebigii wixiisii waa kasii jeedaan qaala allahu buu maalin walba ku dul akrinaya xikmadiisao ku dul akrinaya waa kasii jeedaan waxay ku bedelanayaan waxaasoo kale dadka hadaad eegta marka mushrikiinta zamankan joogtana oo iyagu markaa waxaa weeyaan afka ka sheeganaya inay muslimiin yihiin ayaguna sixirun bay daba joogaan in badanoo kamid a waxaad arkaysaa macalin buu ahaan jiray qur-aankiibuu xifdiyey macalin dugsi buu ahaa soo u socdo u socdo hadba marka meel u aadayo u aadayo u aadayo khuraafo soo ugu jiro ugu jiro marka dambe wuxuu u xuub siibanayaa marka wuxuu u xuub siibanayaa saaxir buu u xuub siibanayaa nacam ninkii waxaad arkaysaa marka qur-aankii ka dhumay qur-aan qur-aankii laga lumiyey ninkii waxaad arkaysaa salaad warkeed badaa nacam ninkii waxaad arkaysaa farihiisa cidiyihiisa yani wasaqda ku taala ad yaabaysa nacam oon weyse qaadaninba soo ma garan ilaa nin shaydaan la xiriiro oo shaydaan ku xiran isaga waxaa weeyaan nin shaydaan ku xiran najaas kalama fogaanayaan nacam najaas kale fogaan maayaan shaydaankuna u adeegi maayo mana u shaqaynayo ilaa wuxuu u adeegaya oo u shaqaynaya marka uu najaas ugu soo dhawaado isaga iyo wax lamidkaa <clears throat> marka haddaad aragto marka nin shiik shiik la dhihi jiray oo masaajidka lagu arki jiray oo qur-aanka yaqaanay oo marka dambe faaliya noqday oo dadka u faaliya oo kaahin isu bedelay haddaad aragto agtiisa qur-aan ma yaalla nacam qur-aan ma yaalla waana laga lumiyaa kaasoo kale qur-aanka maxaa yeele kahano shaydaan yani waxii shaydaan iyo waxyiga alla meel kuwa kulmayaan qalbi all qalbi kuwada kulmi maayaan qalbi yacni addoon ku kulmi maayaan <clears throat> waxaa kaloo iyadana baabkan soo galo oo culamada ay soo geliyaan waxaa weeyaan cid kastoo iyaguna lidaalika dad xataa culimada culimada yani dadka culamaulkalaam dad kamid a ayaa iyaga laftirkooda baabkan ku dhacay ilaa qaarkood ay alifeen sixirku in yani xidigaha in laga faashado ayay wax ka alifeen nacam asiru lmaktuum fii mukhaadabati nujuum khaiib raazi baa alifay ibnu khaiib ray ayaa alifay asiru lmaktuum fi mukhaadabati nujuum xidiga in laga faashado diin islaam ka dhigayaan wixii ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiiba ay caddeeyeen keenay waxaa inay tahay laakiin markii dambe inuu ka toobad keenaa la sheegaan waxaa kaloo iyadana sidaasoo kale yani aad arkeysaa inay kitaabkii alle inta ka tageen iyo sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa lamid a iyaguna dadka ku badashay dadka ku badashay falsafo dadka falsafad ku badashay falsafad greeg eh, falsafa alyunaaniya ayay waxay kusoo bedesheen kitaabka ilaahay iyo sunadii nebiga ma rabaan kitaab alle iyo sunno ma rabaan marka maanta dhan waxay leeyiin qaala arusto arusto saasuu yiri hebel saan buu yiri kitaabka allena ka tagay way ka tageen waxaa lamida ah dadka yani kitaabka alle iyo sunada nebiga intay ka tagaan ku bedelanaya qawaaniin acdaa'doodu ay samaysay qawaaniin bashari oo acdaa'doodu ay sameeyeen ayay ku bedelanayaan oo waxaad arkaysaa marka meel loosoo dood tago war waxa ka xun maxay tahay inta maxkamad inta la yimaado laba qof oo muslimiina isku soo dacweysay dhulka ay joogaan beled islaam oo laga adimaya ah oo muslimiin ay ku nool yihiin oo haddana labadii qof ee muslimiinta marka la kala saaraya lagu kala saaraya qaanuunkii roma lagu kala saarayo oo midkaana uu soo daliishanayo buug intuu la soo baxo ou qaanuunkii akrinayo ka kalena maya uu leeyahay buuggan soo baxayo oo akrinaya nacam oon kitaab allana la akrinaynin xadiidka nebigana aan la akrinaynin caleyhi salaatu wasalaam niman marka culamaa usuu ahna marka waxaa dhici kartaba inay yidhaahdaan waxaan dhibaato ma dhincan ayb leyla nahaarna loo sheegayo war ilaahay kitaabkiisa ku xuguntama nacam markaa laleeyahay may may in kitaabku xugun yahayba dadkan maba yaqaanaanba nacam oo qaanuunkan iyo xaggee uga yimid dhaqan uma ahayn dadkeena nacam sidii la ogsoon yahay marka waxyaabahaas oo kale nin kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ku bedeshay wax gaalnimo oo liito qofkii ku bedesho waxaa weya baabkan ayuu soo gelayaa waana atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr marka taa in aada iyo aada looga fiirsado ayb waxa yihi marka asaadisata cashara lixiyo toban masalada lixiyo tobnaad waxa ay tahay ictiyaaduhum bedel bedel qaadashadooda bedelashadooda camaa kii ay ka bedeshaan ataahum u yimid min allahi alla xaggiisa ugaga yimid bikutubi sixri ay ku bedeshaan kutubu sixriga sixirka kitaabadiisa kamaa dakara allahu siduu alla sheegay dalika kaagaasi fii qowlihi uu ku sheegay nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi wara'a duhuurihim nabada fariiqun waay kooxi waxay tuurtay min aladiina kuwii kamida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kitaaballaahi bay tuurayaan waraaa duhuurihim dhabarkooda gadaashooda dhabaradooda gadaashooday ka tuurayaan ka-annahum sidii iyaga oo laa yaclamuuna aan ogeyn watabacuu waxay raaceen maa wixii tatluu ay akrinaysa ashayaadiinu shayaadiinta calaa mulki sulaymaana ay ku akrinayeen yay raacayaan marka nacam taasoo marka u tilmaamay nacam marka taasi waxa ay tahay ayb taa marka in looga bedel qaato shaarixu waxa uu yihi wahaadihi alkhaslat aljaahiliyatu mawjuudatun ilyowm khasladan jaahiliyada maanta waa joogtaa buu yidhi fii kathiirin min annaasi dad badan oo dadka ka mida ah dhexdooda laa siyama man intasaba ila asaalixiin maba kusii jiraan uu kuwa u nisbo sheeganayaan owliyada wa huwa canhum bimaraaxil kaasuna yacni waxa owliyada u nisbo sheeganaya in badan buu owliyadu ka fogyahay nacam ila owliyadu saaxiriin ma ahayna maogtaha nacam owliya u nisbo sheegana sheekh cabdulqaadir baa u nisbo sheegana waana kaahin nacam alla badanaa kahano badan oo iyo kuwo faaliya oo haddana qaadiriyan nahay kudhahaysho cabdulqaadir u nisbe sheeganaya ayb marka wuxuu leeyahay fayatacaata al acmaal asixriya acmaal sixir ah ayuu isa siinayaa oo ah min imsaaki lxayaati abeesooyin uu gacmaha ku qabanaya wa darbi silaaxi hubbu isku garaacaya isku dhufanaya waadukhuuli fi niiraan dab ayuu dhexgelayaa wagayri dalika mima waradat ishariicatu biibaalihi iyo waxaa wax kasoo aan ahayno wixii shareecadu ay kusoo aroortay baadilnimadeedu ay yani ay tilmaantay nacam marka waxa uu yidhi marka fa acraduu marka nacam wanabaduu way ka jeesteen shareecadii wanabaduu kitaaballahi way tuureen waraa'a duhuurihim watabacuu waxayna raaceen maa alqaahu ilayhim shayaaiinuhum waxay ku rideen wadacow waxay sheegteen ana dalika min alkaraamaati inay tahay maca ana alkaraamata laa tasduru can faasiqin waxaas waa karaamay leeyihiin anagoo og buu yidhi karaamadu inaysan kasoo daahiraynin qof faasiq ah faasiq wax caado ka baxsan haddii ay ka yimaadaan maxay noqonayan istidraaja layahaa khawaariqulcaadada waa afar nooc weeyaan mucjizo ambiyadaa la siiyaa karaamana dadka saalixiinta wanaag lagu yaqaano oo salaadihii oogayo jamaacadii ku dadaalayo xaaraantii ka dheeraanayo o kale haddii laga arko wax caadadii ka baxsan karaamo weeyaan baanu leenahay waana rumaynaynaa shayga saddexaad waxaa weye istidraaj baa la yidhaha asoo macsi ku jiro oo gaalnimo ku jiro ayuu haddana yani waxaa weya caadadii ka baxsan bayaa laga arkayaa taa marka falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin markay ka tageen wixii lagu waaninayaa ilaahay u furay albaabada dhammaantood sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun sheega afraadna irhaas ayaa la yidhaahdayo ambiyada inta aan loo waxyoonin ka hor waxa kasoo daahira irhaasaad baa la yihahda marka taasa uma waman yatacadaa tilka alacmaal acmaashaa dadka isa siinayana fisquhum daahirun lilcayaani fisqigooda waa muuqdaa indhaha u muuqdaa dadka waa u muuqdaa welidaa sidaa darteed ittakaduu diinahum waxay ka dhigteen laciban walahwan wa fii milihim baana qaala allahu tacaala alla uu yihi aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati dunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna sunca niman la dhihi jiray badaa'ixiyiin mararka qaarna la yihah rufaaciyiin la yihaahdo oo nin la dhihi jiray axmed rifaaci ayay u nisbe sheega jireen ayaa waxay samayn jireen intay shareecada annaga waa nalaga dhaafay bay dhihi jireen shareecada annaga u hogaansami mayna waana nalaga dhaafay waana dad khaasa ah baan nahay oo shareecada caamadaa iska leh oo maxaa dhacay markii la yiraahday waxay samey jireen intay dab shidaan ayay dhexgeli jireen markaasa waxaa la dhihi jiray marka annaga waa kaasaa dadku inaan ka duwannahay waa kaasaa arag bay dhihi jireen sheikhulislaam ibnu teymiya la niqaashoo la dooday oo boqorka agtiisa kula dooday markaasuu wuxuu ku yidhi markaasuu sheikhulislaam waxa uu yidhi eh, nimankaan ana aqaan buu yidhi eh, meelahana laysugu keen keeno goob baa la yimid markaasuu wuxuu yidhi hadda biyo kulul iyo cusbo kusoo qubaysta biyo kulul iyo cusbo kusoo mayrta annagoo kusoo mayranayaa dabaa la shidayaa waa wada gelaynaa yidhi marka wixii uu gubaan arkaynaa marka waa niman iska faataadhu ku jiray ahayd intay ismarmariyaan waxyaaba marka eh, aan dabku markaas uunan deg deg wax uga uunan uga dhibeynin intay ismariyaan subag rah iyo waxaas ismarin jireen markaas meesha geli jireen markii sidaa uu yidhi ayaa waxay yidhaahdeen maya waa diideen waayahy wuxuu yihi fartan keliya dhaqda biyo kulul ku dhaqanna waa dhaqaya waa gelinaya waa gelinaynaa gacanta waxaan niyeystay buu yihi maadaama aan tawxiid bayaaninayo waxaan niyeystay buu yihi anuu dabkaas in ilaahay uu saxo igaga igaga yeelaynin anoo niyeystay nabiyullahi ibraahim booskii uu joogi nabi ibraahim tawxiid buu bayaaninaya dabka ilaahay wuxuu uga dhigay wuxuu uga dhigay qabowma uga dhigay nacam ayb marka anna ilaahay subxaana wa watacaala saasaan ka rajeynaya buu yihi habeenkii o dhanna allaan baryaya subxaana wa tacaala waana marka fagaaro dad badan iskugu yimaadeen bay ahayd markaas baa marka waxaa dhacday nimankii waa diiday markaasuu sheekhu bayaaniyo nimankan waxa waxaasay sameeyaan buu yihi sababtaasaana dabku uunan waxba uga taraynin sidaa daraaddeed marka boqorkii marka wuxuu yihi maxaan ka yeelnaa nimankan tawba ugu yeer buu yiri hadday tawbad keenaanna waa sidii la rabay hadday u hogaansami waayaan axkaamta shareecada wallahi dil waa zanaadiqo weeyaan ilaann soo ma garanin marka waxyaabahaas oo kale eh, waxay kamid ahayd halgankii ou sheikhulislaam nimankan khuraafiyiinta iyo dadkan noocan oo kale uu la soo galay ayib taasaa marka uu halkaa ka tilmaamay watabacuu maa tatlu shayaaiina watabacuu waxay raaceen maa waxa tatluu ay akrinayaan ashayaaiinu shayaaiintu calaa mulki sulaymaan ay ku kor akrinayaan asaabic cashara masalada toddoba-iyo tobnaad nisbatu baailihim ila alambiyaai nisbatu baailihim baailkooda inay u nisbeeyaan ilal ambiyaai ambiyada ay u nisbeeyaan baatilka iyagu ay ku jiraanay ambiyada ilaahay u nisbeynayaan ka qowlihi alle ou qowlkiisa uu yidhi wamaa kafara sulaymaanu sulaymaan ma gaaloobin sixirkii iyagu ay qaateenay nabi sulaymaan u nisbeynayaan maa ayb watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan wamaa kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra sulaymaan dadka sixir ma beri jirin nabiy llaahi sulaymaan caleyhi salaatu wasalaam marka idinkaa waxaa laleeyahy marka baailka iyaga ay ku jiraan ambiyada ilahay u nisbaynayaan waa mushkila way yeelaan kuwaan laftirkooda war waxaan waa baail oo aayaadkaas axaadiistaabaa kusoo aroor nebi maxamed baaba sameeyey kuleeyihin naam wax cajiib lda jur-ada waktigan jirto nasal llahi asalaama qaarkood waxaad arkaysaa shirkibaa waxaa lali war waxaan waa shirki nebi maxamed baaba saa yeelay kuleeyihin nebi maxamed baa wax barakaystay kuwa dhaha waa maqalnay oo kuwa qubuur ayuu booqday wuxuuna u booqday litabaruq ba u booqday leeyihi nabigii u barakeysanaya qubuuraha waxa loo booqday isagaa sheegay rasuulka sal ly slam in aakhira lagu xasuustay ahayd kuwa kale yani waxaa weeye wax aan xataa nebiga laa-iq u ahayn oo nebigii caay ku noqonayo ay caayayaan ayay nebiga u nisbeynayaan iyagoo isdhahaya baailkiina difaaca naam wa waxaan aragnay iyaguna yani sidoo kale masaafadii baa laga reebay ma banaana in welilaan in la guursado masaafa nikaaxulmasaafa ma banaana waxaan soomaalida u taqaano axaadiidtii baa markaa la sheegay ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyaha fa nikaaxuhaa baatilun laa nikaaxa ilaa biwaliyin nebigaaba wax masaafaysta ay marka so waxaasoo kale marka dullinimo sooma ahanam ayb qofka xataa yani sharafta leh yani ama gabadha sharafta leh lama masaafaysto saan ogsoonnahay nacam qofka sharafta lehna waxma masaafaysto oo waxma boobo yani gabadhibu la baxayo waa boobay iyo ayay kuleeyiin ooma nebigaasaa yeelaya marka caleyhi isalaatu wassalaam ayb marka kuwaan yani haddaan meelahan oo kale haddaan lagu sheegin waxaa weeyaan dadku waxaa laga yaabaa inay u fahmaan waxyaabahan inay gaalada keliya samey jirin mushrikiinta oo dad hadda yacni muslimnimo u nisbo sheegtaa waxaan inaynan sameynin bay moodayaan nacam waxaas marka xataa dadkii hore ee masaafada laftirkeeda banay jiray waxaanoo kale ma aan ma yeeli jirin jur-adan iyo yani adeygan ma qabi jirin laakiin wax diini aan lahayn weeyaan waxa sidaan oo diini diintu ay ka baab diintu ay ku yaraatay ayaa sidan oo kale marka ku kaco nisbatu baailihim ixtifaalkaoo kale waxaan maaa nebigaaba sameeyey kuleeyihi waxay tahay waxaa wax kastoo la sameeyo og yihiin aan dawaawintii sunnada ku oolin kitaabka ilaahay ku oolin ay ogyihiin bay all ay u nisbeynayaan nabiga caleyhi isalaatu wassalaam iskabadaa nebigii allayba u nisbeeyaanba waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa bihaa bay leeyihin ilaahaabana amray bayba dhihi jireen mushrikiintii soo ma garana marka wax aan alla amrin ee baatila haddaad tiraahdid wallahu allaana amray wallahu aayadda idigi marka waxaa weeyaan cumuumkeeda waa soo gelaysaan wa qowlihi alla qowlkiisa oo kale maa kaana ibraahiimu ibraahim ma aanu ahayn yahuudiyan yahuudi ma aanu ahayn oo yahuudiyad mid alla ku caabudaa ma uusan ahayn walaa nasraaniyan nasraanina ma ahayn yahuudda waxay leedahay anaguna ahaa nasaarada anaguna ahaa bay leedahay ma sidaa ma ahayn walaakin kaana xaniifan musliman buu ahaa xaniif shirki iyo qalooc laga iilay ama ka leexsan muslima buu ahaa muslim marka wasfigan muslim maaha yani ummad maxamed keliya inay qaadanaysa maaha nin allaal ummad kasta ee rasuulkeedii adeecday ah qabla mabcathi nabiy sal l slam intaan nabiga lasoo dirin kahor ummad kasta ee rasuulkeeda adeecda ah muslimiinay ahaayeen dadkii nabi nuux adeeca ah muslimiin bay ahaayeen dadkii nbi nabi eh, muuse adeecay muslimiin bay ahaayeen xilligiisa laakiin xilligan suurtagal maaha qof inuu muslim noqdo isoo nebi maxamed adeecin maxaa yeelay nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxau yidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusa xayan lama wasicahu ila itibaaci muuse hadduu noolaan lahaa anuunbau isoo raaci lahaa wax kale ma yeeli lahay marka muslimnimada marka eh, islaamnimada marka nabiyullahi ibraahim marka muslim bu ahaa alla u hogaansan yahuudina ma ahayn nasraanina ma ahayn marka yahuuddu fiiri marka ay yahuudiyadooda sheegayaan waxay leeyiin nebi ibraahim ayay u nisbaynayaan nasaaradu qalloocooda iyo tatliidkaas iyo caqiidada sidaas abay ah waxay u nisbeynayaan nabiyullahi ibraahim soo ma garan marka qalloocooda iyo qaladkooda ayay waxay u nisbeeyaan ahlu kitaab ayay waxay u nisbeeyaan ambiyada ilaahi subxaanah wa tacaala athaamina athaamiyat athaamiyata cashara masalada sideed iyo tobnaad tanaaquduhum weeyaan iska hor imaadkooda fil intisaabi ay u nisbe sheeganayaan fil intisaabi xagga yacni nisbe sheegashada nisbe sheegashada yani shanigeeda sida ay ugu tanaaqudeen yantasibuuna ilaa ibraahima ibraahim bay u nisbo sheeganayaan maca idhaarihim weliba iyagoo muujinayo tarka tibaacihi raacitaankiisa oo laga tago yani xataa yani intisaabka ay nisbo sheeganayaanoo nebi u nisbo sheeganayaan tanaaqudaa ku jiro oo waa maca nebi ibraahim baan anagu raacsan ayay dhahayaan mana raacayaan oo nebi ibraahim calaamad muxuu ku ahaana muxuu ku ahaa tawxiid waid qaala ibraahimu liabihi waqowmihi inanii baraaءu mima tacbuduun ila ladii faranii fainahu sayahdiin wajacalaha kalimata baaqiyata fii caqibihi lacalahum yarjicuun wixii nabiyullaahi ibraahim laga dhaxlee towxiidkii ugu weynaabay ku khilaafeen markaas waxay kuleeyihin annaga ibraahimiyiinaan nahay dad nabiyullahi ibraahim raacsan baan nahay waa khalad waxaa lamida iyaguna kuwan ku dhahaya marka nebi maxamed raacsan nahay annagu saasaan nahay oo yacni salli cala nebi intay ku yiraahdaan haddana maca daalika sunadiisaba aan lagu karinba ayb oo marka la yidhaha bidcada iyo waxa xun ka sheekay sunada nebigu buu ka sheekeynaya kaasuu tanaaqud maaha waxuu sameynaya marka sunadii nebiga caleyh salatu salaam gabar xijaaban aan ka baxsanaynin oo wuxuu leeyahy xijaabku waa bidco garkoo la deysa waa bidco dharka la gaabsada waa bidco kullu shay bidco weya nacam salaada oo loo tukada habkii nebigu u tuka jiro dumaniino iyo lagu xasila waa bidco hadde waxa uu bidco u yaqaan dhan waa sunadii nabiga caleyh isalaatu wasalaam soo ma garan marka nin sunadii nebiga bidco u yaqaano nebigiina waa raacsanaya dhahayo sow lamid ma aha nimankii yiri nebi ibraahim baan raacsannahay haddana mushrikiinta ahaa oo shirkigii sameynaya nebigii baan raacsanaya buu kuleeya wax allaala wixii nebigu uu diidi jiray ay isagu diin u yaqaanayo diin ka dhiganayaan marka kuwaas oo kale waa ummaddan marka aada baa looga helay tanaaquduhum yani iska hor imaatinkooda oo isku e, yani iskaga hor yimaadaan tanaaquduhum tanaaqudkooda fi lintisaabi e, e, nisbo sheegashada ku saabsan yantasibuuna ilaa ibraahimay u nisbo sheeganayaan maca idhaarihim iyagoo muujinayo tarka tibaacihi ibraahim raacitaankiisa ka tegitaankeeda raacitaankiisa oo laga tagay muujinayaan qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah saxaabada alla marka qodobka ku andacooday waxaa lagu imtixaanay fattabicuunii aniga isoo raaca yuxbibkum ullah allah subxaanahu watacaala markaas waa idin jeclaanayaa nacam sidaasaa marka eh, ayaa alla subxaana watacaala uu tilmaamay yantasibuuna ilaa ibraahimay u nisbo sheeganayaan maca idhaarihim weliba iyagoo muujinaya markaa tarka itibaacihi itibaaciisa ka tegitaankeeda ataasica cashara masalada sagaal iyo tobnaad qadxuhum qadxintooda iyo ceebeyntooda fii bacdi saalixiina saalixiinta qaarkood ay ceebeeyaan maxay ku ceebeynayaan bificli bacdi lmuntasibiina ilayhim dadkii u nisbo sheegtay iyaga qaarkood ficil ay sameynayaan ka qadxilyahuudi yahuud eh, ceebeynteeda oo kale fii ciisa ciise markaa yacnii ay ceebeeyeen oo kale waqad xil yahuudi wanasaara yahuud yani iyo nasaaro ceebeynta ay fii maxamedin ceebeynayaan sala allahu aleyh ali wasalam nacam nebi maxamed bay ceebeynayaan waxay ku ceebeynayaan dadka isaga u nisbe sheegtay qaarkood wax ay sameynayaan ciisay ceebeynayaan dadka yahuuddu ciisay ceebeynaysaa maxay ku ceebeynayan dadkii isaga u nisbe sheegtay iyo wax ay sameeyeen yay ku ceebeynayaan taas marka aada bay u yaqaanaan marka insha allahu tacaala tani marka gadaal ayaan u dhigan doonaa faahfaahinteeda iyo tafaasiisheeda wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam